no lo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tume cayaaraxow kulanti wacan wanagsan dhegeystayaal waxad kuso dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s a margale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikh ku aaseysan tahay saddexda bisha oktoobar sanada qodobada barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka qof loo xiray inuu ka dambeeyey toogasho saddex ruux lagu dilay oo ka dhacday magaalada bangkok ee tailan waad maqli doontaan xubno aqoon-yahana ah oo la guddoonsiiyey abaamurinta loo yaqaano nobel briska oo la siiyo dadka dunida macnaha ule waxna kusoo kordhiya waad maqli doontaan magacyada barfaseerada naiger waxay ku dhawaaqday baroordiiq kadib markii ciidamo badan oo iyaga ka ah lagu dilay xadka naiger iyo mali soo qaadan doonaa qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordhaa xubnihii joogtadaha ah, warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan markale kusoo dhawaada kulanka knn ugub xaajadan curaad sida weli niyadaan adkaysiga arxanuga dhigay ugub xaajadan curaad sida weli waaan uga dhigay owlaad jacayl udgoonkaad ku garataa ubaxii jacaylkii indhahaygu waa inu ekida ekida u ekida awlaad jacayl ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynaya fanaaniinta salaad maxamed shardi salaad derbi iyo faadma cabdulahi kaahin maandeeq eradeystan waxaa iskale waa saangub laxankana salaad derbi ayaa markaa leh waxay daafur ahayd barnaamijka kulanka k nn maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiya ada sheekada anaa wateye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn isiiyo shaaraf ciheeda hooyaday timahadabidka qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagelina dhegeystayaal aynu ku bilownee hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ee nisa ayaa markaa la sheegay inay gacanta kusoo dhigtay sufyaan sheekh axmed oo loo yaqaano taakeeye oo waayihii dambe markaa la sheegay inuu faafinayay afkaaro ay ka muuqato xagjirnimo kuwaasi oo liddi ku ah nabadda xasiloonida iyo dowladnimada soomaaliya sidoo kalena waxa uu markaa lagu eedeeyay inuu taageerayay al-shabaabka ka dagaalama soomaaliya sufyaan oo isagu ah muwaadin soomaaliyeed oo deganaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa hay-adda nabad sirdoonka qaranka ee niisa waxay kasoo dejisay magaalada muqdisho waxa ayna ku bilowday baaritaano iyo wareysyo la xiriira calaaqaadka kala dhexeeya kooxaha argagixisada shabakadaha kale ee ku xiran iyo shakhsiyaadka la wadaaga fikirkan loo arko inuu halis ku yahay guud ahaan ummadda soomaaliyeed lana aaminsan yahay inuu yahay fikir xagjirnimo ah waxaa lagu daabacay qoraalka warbaahinta dowladda iyadoo si rasmi rasmiya ah loo shaaciyay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qarankuna aniise ay gacanta ku dhigtay sufyaan sheekh axmed taakeye ninka loo yaqaano oo isagu in muddo abah kasoo muuqanayay warbaahinada kala duwan isaga la arkayay inuu faafinayay waxyaabo marka la eego ay markaa aada walaac uga muujinayeen guud ahaan bulshada soomaaliyeed iyo dadka iyagu markaa arkayay waxa uu ka hadlayay taakeye oo loo arko nin isagu markaa faafiya wararka iyo arrimaha kale ee afkaarta loo yaqaano xagjirnimada kuwaasi oo liddi ku ah sida la aaminsan yahay guud ahaan marka la eego nabada geyiga soomaaliyeed weli wax warar kama soo bixin hay-adda nabadsugidda marka laga soo tago in warbaahinta dowladda lagu daabacay qoraalkan waxaana in muddo a la isweydiinayay waxaa tallaabo looga qaadin la-yahay dhinkan taaka loo yaqaano oo in badan kasoo muuqday warbaahinta isagoo bixiyay wareysiyo iyo sidoo kale muuqaalo markaa la faafiyey oo uu kaga hadlayay waxyaabo liddi ku ah dowladnimada soomaaliya dhinaca kalena soomaaliya waxaa markan in muddo ah muddooyinkii lasoo dhaafay laga digayay walaac laga qabo inay saameyn ku yeelan karaan roobka dayrta ee la filayo inu ka da-o gobolada iyo guud ahaanba soomaaliya bishan aynu ku guda jirnay oktoobar iyo sidoo kale bisha soo aadan ee novembar waxaana jirtay in hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka dhowr jeer ay soo saartay digniino la xiriira in loo baahan yahay in dadku mar waliba ay feejignaan muujiyaan sidoo kale dadka weliba u dhow meelaha webiyada ay aad u taxadaraan maadaama laga cabsi qabo inuu yimaado roob ka badan xadigii la filayay taana ay keeni karto fatahaad ay sameeyaan webiyadu iyo sidoo kale inay ka dhashaan daadad xoog leh oo markaa saameyn kara dad iyo duunyaba iyadoo arinta ay jirto waxaa markaa aynu warbixin ka diyaarinay iyadoo oo markaa la booqday qaar kamid ah dadka danyarta ah ee ka cabsida qaba in biyuhu saameyn karaan haddii roobka kii la filayay xadiga mid ka badan uu do-o waxaa maalmihii lasoo dhaafay hay-adda masiibooyinkaah ay soo saartay digniine isdabajoog ah oo ku aadan daadad xoogan oo ka dhalan doona roobab lixaad leh oo dhowaan la filayo inay ku dhuftaan gobolada soomaaliya iyo guud ahaan dalka bilaha soo socda oktoobar iyo diseembar ee sanadkani arrintan ayaa walaac badan ku abuurtay dadka soomaaliyeed gaar ahaana dadka danyarta ah ee ku nool goobahan wax gabaadaan lahayn sida kaamamka iyo goobaha la ah haddaba warbixintaani waxaan ku eegaynaa sida ay walaac ugu muujiyeen roobabka iyo dabeelaha la filayo in ay soomaaliya soo gaaraan iyo sida ay ugu diyaargaroobeen dadka degan kaamamka magaalada muqdisho mar aan tagnay kaamamka magaalada ayaa waxaa inoogu warbixiyey qaar ka mid mida ah dadka iyagoona sheegay in ay cabsi weyn ka qabaan dabeelaha iyo roobabka xoogan ee la filayo in ay soomaaliya ka curato waxayna baaq u direen madaxa dowladda hay-adaha gargaarka iyagoona ka codsaday in la garab istaago maadaama cabsi badan laga muujiyey roobabka iyo dabeelaha waxaanan ku diyaargalowna male dawladda waxaan ka codsanaynaa waxay tabaraydu inay noo samayso fatahaado miga badan inay soo socdaan intaas baan aan idinka codsanaynaa dawladda waxay noo qaban karto dad masaakiinaha nahay badbaado degan maalgasho loo barakacaayo dumis iyo wax badan ugu soo fool leeyihiin taas baadan ka codsanayna in ay wax noo qabato dhibaatooyinka hadda soo wajahan ee roobabka hadda soo socda ee daadadka ah dadkan masaakiinta qaxootiga ah ee degan micnaha dhinaca dharkiile xerada badbaado ee ah hadda meesha aan ku sugannahay dadkaasi mar horeba waxay iska hayeen dad guryo buushash iyo xooshado iska degan aana awoodin micnaha inaan wax difaaca ah ama wax ay ka suubsadaan haddana maadaama arrimahan la sheegaya iyo daadadkan iyo waxaan soo wajahan hadda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in micnaha ilaahay si inooga bixiyo maadaama aysan dadka awoodaysa u lahayn in biyahaas ay waxyaalo ka gaashaantaan ama waxyaalo isaga difaacaan eesa haysan aninkoo wax badan qaxooti ku jirnay haddana ku jirno saastaytanan maalin walba reedaha ilahayna la dudumiyo dudumiyohaayo nala dudumiyohaayo qoraxda iyo daleeshana la dhigo dhiguuhaayo waxaan ka codsanaynaa waxay haddana daadada adan soo foolloho daadadaa soo socda laleeyahay dowladda soomaaliyeed waxay noo tari karta inay noo tartahay naga caawiso intay naga caawi karta naga caawiso wax aan diyaargarow samayna ma lahanin mana awoodno xaaladayna allaa yaqaano muxuu ahaay waxaan haysana malahana sida ilaahay nagu yahay markii uu roob xoogan ka da magaalada muqdisho ayaa waxa uu saameyn xoogan ku yeeshaa dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada iyagoona ah mararka qaar uu ka soo gaaro khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac way mahadsan tahay wariyeenaa oo iyadu markaa warbixin nooga diyaarisay walaaca laga qabo in dadka danyarta iyo guud ahaanba dadka soomaaliyeed inuu saameyn karo roobab laga digayo inay di'i karaan bishayn ku guda jirnay oktoobar iyo bisha ku xigta ee nofembar dhinaca kalena wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa adis ababa kaga qeyb galay shirka iskaashiga wasiirada maaliyadda ee geeska afrika wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya biixi imaan cige oo isaguo ku sugan magaalada adisababa ee dalka ethoobiya ayaa ka qeybgalay furitaanka shirka ama meertada sideed iyo tobanaad ee wasiirada maaliyadda dalalka geeska afrika ee loo yaqaano horn of africa initiative shirkan ayaa looga hadlay horumarinta iyo iskaashiga dhaqaalaha dalalka geeska africa kaasoo ugu horeeyo fulinta qorshayaasha isku socodka ganacsiga gaarka ah ee bulshooyinka dalalkaas ay maamulaan wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa khudbad kooban uu ka jeediyey furitaanka shirka waxa uu uga hadlay mudnaanta ay dowladda federaalk soomaaliya u leedahay ka qaybgalka shirkan iyo hirgelinta qorshayaasha iskaashiga ee ka dhanka ah maalgashiga ama ku aadan maalgashiga iyo fursadaha dhaqaale ee dalalka geeska afrika wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya biixi iimaan cige ayaa waxa uu markaa markii koowaad ka qeybgalaya shirkan isagoo sheegay in markaa ay muhiimad gaara ah leedahay in soomaaliya iyo dalalka geeska afrika kala shaqeeyaan barnaamijka deen xafinta oo heer gabagaba ah maraya sida xukuumaddu sheegtay waxaana uu sheegay in shirarka sidaan oo kale ah soomaaliya ka saacidayso inay taageero uga raadsato saaxiibadeeda geeska iyo kuwa caalamkaba si soomaaliya looga taageero in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay waxaana wasiirka maaliyaddu uu sheegay in xukuumaddu ay ka go-an tahay in mar waliba ay markaas soo dhaweyso lana fadhiisato cid saacidi karta lana dhaqaajin karta geediga loogu jiro in soomaaliya mar uun ay ka xoroodo diimaha lagu leeyahay oo la aaminsan yahay inay curyaamiyeen horumarkii dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga ee soomaaliya ay saameyn lahayd maadaama deyntan ay ku noqotay caqabad oo xukuumadda soomaaliya iyo xukuumadihii ka horreeyeyba muddo toban sano ka badan ay soo wadaan barnaamijka deen cafinta oo haatan la sheegayo inuu marayo marxalad gabagab ah weli kulankaad degeysanaysaan keenan oad nagala socotaan dhegeystayaal cawiya subaho weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan kenana waad socotaan dhegeystayaal markan haddii aynu eegnana inta badan dalalka caalamka qaarkood waxay la daala dhacayaan haatan waxyaaba ka dhashay sida la aaminsan yahay isbedelka cimilada isbedelka cimilada marba waa marxalad mar waxa uu keenaa kuleyl badan mar qabow badan marna waxa uu keenaa in markaa roobabka ay isbeddel uu ku yimaado oo xilli roobaadyadu qaar la waayo xilli mararka qaarna laga yaabo inay da-aan roobab ka badan sida caadiga ama sida normalka kuwa la filayo inta badanna waxaa keena waxyaabaha isbeddelka cimilada waxay keenaan oo ugu badan waa daadadka oo sababa dhimashada kumanaan ruux oo kamid ah dadka dunida ku nool iyadoo haatan uun intii lagu guda jiro sanadkana ay dad badan u dhinteen daadad soo rogmaday iyo duufaano ku dhuftay qaybo badan oo kamida ah dalalka caalamka waxaana kamida ah liibiya oo dad badan ay ku dhinteen markaa dabayl iyo duufaano ku rogmaday iyo daadadka oo saameeyay haddaba maxaynu ka naqaanaa daadadka siday u saameeyaan dunida xubinta wax ka baro caalamka ayaynu idinkugu soo gudbinaynaa toddobaadkan weligeena burhaandiin ayaa la diyaar And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena wax ka bara wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan kenen toddobaadkanna xubinteena waxaan ku eegi doonaa taariikhda iyo saameynta dunida ay ku yeesheen daadad fataxay daad waa biyo meel ku jiray ama ku qulqulayay oo inta buux dhaafay gebiyada jabsaday oo qarqiyey ama ku fatahay dhul markii hore qalalnaa daadadku waxay ku kala duwanaan karaan saameyn ahaan iyo baaxad ahaanba halka ay gaaraan daadadka inta badan waxay ka bilowdaan marka roob badan uu do-o oo ay buux dhaafaan wabiyada togagga biyo-xireennada ama xataa biyo-xireennadu ay dumaan ama inta ay buuxsamaan gebiyada jabsadaan iyo marka baduhu ay kacaan daad waa marka biyuhu ay dhowr inji ama fuud ama cagood ay dhulka kor uga kacaan inta badan dadka bartay cilmiga cimilada iyo deegaanka daadadka waxay u kala qaybiyaan saddex nooc oo kale ah daad ka dhasha roob mid ka dhasha webiyada iyo biyo-xireenada iyo mid ka dhasha badaha oo loo yaqaano duufaan marka daad yimaado waxa uu burburiyaa dhismooyinka wadooyinka ayuu xiraa waxaana uu qaadaa waxyaabaha culus ee gaadiidku ka mid yahay dalagyada la beertana waa u baabi'iyaa marka uu dhammaadana deegaanku wuxuu ku reebaa biyo wasaqaysan oo markaas laga qaado xanuuno kala duwan daadadka taariikhda galay ee khasaaraha badan geystay waxaa ka mid ah daad ka dhashay markii uu fatahay webiga jaallaha ama loo yaqaano yelow riifer ee shiinaha ku yaala sanadku markuu ahaa kii daadkaas waxaa la aaminsan yahay inay ku geeriyoodeen dad tiradooda lagu qiyaaso inay gaarayaan ilaa laba milyan oo ruux mar kale ayuu isla webigan fatahay sanadkii waxaanuu galaaftay nolosha ilaa oo kun oo qof daad ka dhashay biyoxireen dumay oo taywaan ku yaala sanadkii ayaa sababay dhimashada in ka badan kun oo ruux iyo sidoo kale badgariirkii sunaami ee badweynta hindiya ku dhuftay sanadkii oo isna sababay dhimashada boqolaal kun oo qof daadkii ugu dheeraa ama wakhtiga ugu badan socday waxa uu ahaa mid ku dhuftay gobolka missisibi ee dalka mareykanka sanadkii kunsagaalboqoltoddobayolabaatanki daadkaas waxa uu gaaray masaafo dhan ilaa toddoba kun oo kilomitir oo laba jibaaran daadkan waxa uu biyihii waday dhulka ka dulmareen ilaa soddon fuud ama cagood waxaana uu socday muddo dhowr bilooda sidoo kale daadadkii ugu dhibaatada badnaa ee la diiwaangeliyey dunida soo maray waxaa ka mid ahaa daadad ku dhuftay dalalka holand iyo jarmalka sanadka markuu ahaa kun laba daad ku dhuftay jamestown sanadkii kun sideed iyo sagaal kii shiinaha ee webiga jaallaha oo dhacay kun iyo sideed boqol ee dalka maraykanka mara ayaa loo aqoonsan yahay kan ugu fatahada badan hase ahaatee dalka bangaladesh ayaa noqday dalka daadadka ugu badan ee ku dhuftaan maxaa dana oo ku jira marka uu daadimaado dadka deegaanka aqoonta u leh waxa ay sheegaan in faa'iidooyinka ugu yar ee laga helo daadadka inay ka mid yihiin inay abuurmaan marino iyo deegaano kooban oo ay ku dhashaan noocyada kalluunka shimbiruhuna ay biyo iyo baad ka helaan ma la xakamayn karaa daadadka dowlado badan ayaa isku dayey inay xakameeyaan daadadka waxaana ay qaadeen tallaabooyin ay ka mid yihiin inay hagaajiyaan wadooyinka iyo buundooyinka meelaha qaar oo loo diyaariyo inay iska caabiyaan ama loo yeelo meelo biyoshubeen ah marka ay biyo badan ku dhacaan iyo in la sameeyo biyo xireenno waaweyn darbiyo waaweyn oo adagna lagu wareejiyo badaha xubintii wax ka bara wadamada caalamka toddobaadkanna oo aan kaga hadalnay daadadka dunida soo maray iyo saamayntii ay yeesheen intaasayno joogto tanna toddobaadka dambe nabadgelyo xubintii wax ka baro caalamka ayaad maqlayseen oo toddobaadkii mar ka dhegeysataan k n markan haddii aynu eegna dalka tailan booliska wadanka tailan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen wiil dhalinyaro ah oo lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa toogasho ka dhacday magaalo madaxda wadankaasi ee bangkok meel shoobinka lagu gado ama meel mool ah oo suuq ah oo toogasho ka sameeyey ninkan tuhmanaha ah waxaa la sheegay inuu dilay markaasi saddex ruux iyadoo oo afar kalena ay ku dhaawacmeen ninkan ay boolisku qabteen aynu ku tuhmayaan inuu isagu ka dambeeyo toogashada boolisku waxay shaaca ka qaadeen in afar toban sano jir loo soo xiray inuu isagu qeyb ka yahay dhacdada ka dhacday moolka loo yaqaano siam bragon mall oo ah meel suuqa oo ganacsiga ku taala magaalada bangkok ee dalkaasi tailand waxaa sidoo kale la sheegay in wiilkan dhalinyarada ah su-aalo laga weydiin doono arrintan baaritaanana lagu bilaabay iyadoo oo guddiga baaritaanadu ee xukuumadda ee loo yaqaano central investigation brow ay ka shaqeyn doonaan in durbaba markaa baaritaan lagu sameeyo hubka la isticmaalay iyo sidoo kale warbixin dheereeda ah oo la xiriirta sida dhacdadan u dhacday loona soo bandhigi doono xeerlaalinta iyo dhammaan xubnaha kale ee la tuhunsan yahay in iyaguna markaa ay qeyb ka yihiin dhacdadan wiilka dhalinyarada unbaa loo xiray dhacdadan waxaana la aaminsan yahay in isagu un uu qeyb ka yahay arinta dhinaca kalena pierre agostini frank crows iyo anne lehelier ayaa waxay ku guuleysteen abaalmarinta loo yaqaano nobel brice ee dhanka fiisikiska iyagoo markaa noqday khubaro kusoo kordhiyay cilmiga sayniska gaar ahaana fiisikiska oo kamid ah cilmiga santifiga ugu muhiimsan kuna jira afarta maadaysan tv-ga inay markaa ka dhigeen kuwo hormariyey soona kordhiyey arrimo badan oo wax ka tari doona iyo shuruuc iyo qaacidooyin lagu xalin doono waxyaabaha fiisikiska lagu xisaabiyo xubnahan loo yaqaano pierre augustini iyo frank cross iyo anne helier ayaa markaan loo doortay lana siiyey abaalmarinta ee sanadkan nobel briceka iyadoo ay kaga dhigan tahay wax weyn in ay ku guuleystaan abaalmarinadan loona gartay inay yihiin dad dunida wax kusoo kordhiyey aqoontoodana uga faa-iideeyey marka jaamacadaha caalamka iyaga oo cilmibaarisyo badan ay sameeyeen iyo ikhtiraacyo badan ay sameeyeen lagu soo bandhigay lagana dhigo jaamacado fara badan oo ku yaala kuwa caalamka khibradoodu waxa soo saartay wax muhiim ah oo ah horumarinta arrimaha fiisikiska iyo dynaamiga taa ayaa muhiimno ah waxay u muuqdaan dad waxtar u leh dadkeena ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay macadka bixinayay abaalmarinta briceka ee nobel brice loo yaqaano waxaa marka agostini uu isagu wax ka dhigaa kana mid yahay khubarada jaamacadda loo yaqaano ohio state university ee mareykanka ku taala halka xubnahan kale ee iyana loo yaqaano cruz iyo sidoo kale isna uu wax ka dhigo macadka loo yaqaano maxi plank institute quantum optics xili midka kale ee isna u dambeeya ee markaa lagu magacaabo hilyerna uu isaguna wax ka dhigo jaamacad ku taala dalka sweden saddexdan xubnood ayaa iyagu waxaa markaa lagu abaalmariyey abaalmarina loo siiyey nobel briska oo ka mid ah abaalmarinada ugu qiimaha badan ee bilada goldiga medalka loo yaqaano iyagoo markaa sidaan ay ku noqdeen dad muhiim u ah dunida galayna taariikhda dadka ku guuleystay nobel briska xilli horeyba ay u taariikh u lahaayeen oo ay ahaayeen aqoon-yahano iyadoo markaa lagu qiimeeyo marka la eego abaalmarinta la siiyana hal milyan oo dollarka mareykanka inkastoo magac ahaan nobel brisku ay iyagu uga weyn tahay wax weliba waxa ayna markaa kamid yihiin khubaradan kuwa iyagu markaa wax badan ka taray sida la aaminsan yahay inay wax kusoo kordhiyeen culumta dunida wax lagu barto gaar ahaan tansantifiga oo ay fiisikiska wax badan markaa ka qabteen inay soo saaraan qaacidooyin iyo waxyaabo badan oo muhiim u ah dhinaca kale dalka neger haddii aynu eegnana ugu yaraan sagaal labaatan askari oo kamid ah ciidamada niger ayaa lagu dilay weerar ka dhacay galbeedka dalkaasi neger sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka niger waxaa lagu dhawaaqay saddex maalmood oo markaa loo sameyn doono baroordiiq waxay ugu yeereen geesyada qaranka ee ku dhintay xadka dalalka maali iyo naiger waxaana la aaminsan yahay in weerarada ay ka dambeeyeen kooxa fallaaga ah iyo kooxaha ururdimeedyada ee ka dagaalama qeybo kamid ah dalalka galbeedka qaaradda afrika waxaynu u aqoonsanaynaa weerar argagixiso waxay adeegsanayeen falal argagixisanimo sidaana waxaa markaa ay ku direen dad badan oo muhiimnu ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee wadankaasi niger waxaa sidoo kale intaa lagu daray in daraasiin iyo xubno badan oo kale oo kamid ah ciidamadana lagu dhaawacay weerarka oo markaa ka dhacay halka eh, markaa galbeedka wadanka niger gaar ahaan xadka dalalka niger iyo sidoo kale maali waxaa la aaminsan yahay weerarada inay ka dambeeyeen kooxaha daacish oo iyagu inta badan ka dagaalama dalalka maali niger iyo dalal kale oo ka mid ah dalalka dhaca galbeedka qaaradda afrika weeraradan waxay noqdeen kuwo joogto ah kooxaan ay geysanayaan kana geysanayaan gobolka saaxil loo yaqaano muddo ka badan toban sano tan iyo sanadii labakunlabayo markaa oo waqooyiga dalka maali ay kasoo shaabixeen kooxaha fallaagada ka hor intii aysan ku faafin dalalka dariska la ah ee niger iyo burkina faso oo laba kun shan iyo toban ay ku faafeen kooxahan fallaagada ee daacish loo yaqaano kuwaasi oo boqolaal kun oo ruux ku dilay tobankaa sano qeybo kamid a ah dalalka burkina faso maali niger iyo dalal kale oo ay kooxahani ka dagaalamaan waxaana markaa jirtay in isbedel uu ku yimid qaar kamid a ah dalalka intii ay dagaaladan socdeen dalalkana qaarkood ba afgembi militari ay ka dhaceen dalka niger ayaa u dambeeyay lix iyo bishii julaay waxaa talada laga tuuray oo xabsi guri la geliyay maxamed bazoum oo ah madaxweynihii sida dimuqraadiyadda loogu doortay wadanka walow saraakiisha milatarigu ay sheegeen inuu ku fashilmay wax qabashada xaaladaha cakiran ee ka jira wadankaasi niger sidaana ay guud ahaanba talada ogala wareegeen dhinaca kalena lambaduusa oo talyaaniga ku taala iyana waxaa markaa dad isugu soo baxay ay markaa u sameynayeen xasuus mid kamida ah dadka iyagu markaa aada u da-yar oo markaa taariibyaasha kamid ah kuwaasi oo ku dhintay xeebaha badda talyaaniga xilli ay kasoo tahriibeen qaar ka mid a dalalka afrika waxaa la arkayay in iyagu ay u sameynayaan dadka talyaanigu markaa barordiiq aynu xasuusanayaan geerida iyo dadka boqolaalka kuna ee markaa ku dhintay badahan mediteraneanka iyo badaha kale ee talyaanigaba dadkaasi oo u badan kuwa tahriibayaal ah waxaa markaa jirtay inay ku dhinteen shilka ama doonida qalimatay in ka badan saddex boqol ruux boqol shan iyo konton ruux unbaa ka badbaaday oo inta badan dadkii waa ay dhinteen waxaana jirtay in markaa xukuumadu talyaanigu ay inta badan ku dadaasho in la badbaadiyo dadka tahriibayaasha ah ee kasoo hayaamaya dalalka afrika doonayaan inay markaa tahriib kusoo galaan dalalka yurub walow ay naftooda halligaan oo ay maraan badda halista badan ee loo yaqaano mediteraneanka waxaana tan iyo markii ay bilaabeen dadka afrikaanku dalalkooda ay colaaduhu aafiyeen inay kasoo hayaamaan ku dhintay badaha ama badda mediterraneankaba boqolaal kun oo ruux oo tahriibayaala ah oo ka kala yimid qaar ka mid a ah dalalka afrika weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana oad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network isu nugula hadduu waayo ku rabay rogal noqosho badanaha shaqayrubadiisu nugulaha hadduu waayo ku rabay rogal noqosho badanaha haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badana ragunaaga jecela dumarkuuna urona ragunaaga jecela dumarkuuna urona haddana riiq dagaaliyo colaad raaxaan caashaqa runta ridaygu wareeheyo caashaqa runta ridaygu rabba oge wale aniga lay isu raacaan caashaqa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge wale aniga lay barta dheeraha fule maalin reeya fanragragaysho badanaha ramasto gudgoona kasiraacda dheeraha fule maalin reeya fanragragaysho badanaha rategaan hayena ahayn ratigaan hayinahayn darashada kulite haddii uu ribada darashada kulite haddii uu ribada dabeerka weheshado raxanreebka caashaaqu dabeerka weheshado raxanreebka caashaaqu ruux waynu daranaa raxmadii nafta maqan reerka weheshado raxanreebka caashaaqu hurtabeerka weheshado raxanreebka caashaaqu ruux waynu daranaa raxmadii nafta maqan sheekalka xalkuye caashaqa runta ridaygu wareeheyo caashaqa runta ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge walaaniga lay raraye jaban rusheekalgacalkuye caashaqa runta ridaygu wareeheyo caashaqa runta ridaygu wareeheyo sida roon rabba oge waleaniga lay raraye kabsuul kalweye rayigenaataliyo rayigenaataliyo dhankabaanu riixna rakabsuul kalweye rasamaalkii caashaqa qiimigihiisi waxaa riday nasamaalkii caashaqa qiimigihiisi waxaa riday ee ka dhigay riqiiska waxaa loogu raadgaday nasamaalkii caashaqa qiimigihiisi waxaa riday nasamaalkii caashaqa qiimigihiisi waxaa ee ka dhigay riqiiska waxaa loogu raadgaday rooriyo isdabaya mantareher beerina raray iyo iyo ismoodsihiis cashaqa runtaa ridaygu wareeheyo caashaqaa runtaa ridaygu wareeheyo sida roon rabbaa oge walaaniga lay raraye heystaasi ku luqeynayso fanaaniinada saada cali warsame allah raxmade waxay ahayd laxtaalka barnaamijka kulanka k n n kale iyo warbixino kale ayaa noo soo socdaa balse markan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid cabdicasiis waa talaado taariikhduna waa saddexda bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol toddobaatan iyo lixaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan siddeetan iyo sagaal cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka a ah maanta oo kale sanadkii kun sagaal waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamadii maraykanka oo qaybta ka ahaa howlgalkii nabad ilaalinta ee qaramada midoobey ee unisom iyo taageerayaashii allaha u naxariistay genaraal maxamed faarax caydiid dagaalka maalintaasi waxaa lagu dilay sideed toban askari oo kamid ahaa ciidamadii mareykanka iyadoo laba kamid mida diyaaradihii dagaalka mareykanka ee loo yaqaanay black hawk lagu soo riday maantaoo kale sanadii labada kun afar iyo ciidamada dowlada soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa al-shabaab kala wareegay degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose oo ay al-shabaab muddo maamulayeen maantaoo kale sanadkii labada kun maxkamadii sare ee maamulka galmudug ayaa sharci daro ku tilmaantay xilka qaadista xildhibaanada baarlamaankaasi ku sameeyeen madaxweynihii xilligaasi ee galmudug axmed ducaale geyle xaaf iyo ku-xigeenkiisii maantoo kale sanadii labada kun laba qarax oo ismiidaamin ahaa oo isxigxigay jugtoodana laga maqlay guud ahaan xaafadaha baladweyne ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaraxyadaas ayaa geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed maantaoo kale sanadka markuu ahaa kuntodoqoideeaniyosaddexdii dowladihii dalalka ruushka iyo turkiga ayaa kala saxiixday heshiis ay kusoo gabagabeynayeen dagaal labada dhinac muddo u dhexeeyey maantaoo kale sanadkii kunsagaalboqolsoddoniylabadii dowladda ciraaq ayaa ku biirtay ururka dowladaha midoobe ee hadda loo yaqaano qaramada midoobey maantaoo kale sanadii kunsagaalboqolsoddoniyo shantii ciidamadii talyaaniga ayaa qabsaday dalka itoobiya maanta oo kalena sanadii kunsagaalboqolkontanilabadii dowladda ingiriiska ayaa kaalinta saddexaad ka gashay dowladaha soo saara hubka maanta oo kale sanadka markuu ahaa kunsagaalboqoliysagaashankii waxaa la mideeyay dalka jarmalka oo muddo afartan sano ah kala qaybsanaa ugu dambeyntii maantaoo kale sanadkii labada kun ururka taalibaan ayaa weeraray ciidan ka tirsanaa ururka nato guud ahaana waa egeyntaa xubintii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka arsan barnaamijka kulanka k n n booliska dalka turkiga ayaa qaaday howlgallo markaa ka dhana dad la sheegay inay la shaqeeyaan kooxaha loo yaqaano p k k oo urur argagixisay ay yihiin turkiga kadib markii qarax ismid uu dhawaan ka dhacay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka turkiga ali yarlikeya ayaa shaaca ka qaaday in boolisku ay qaadeen howlgallo iyo weeraro marka laga sameeyay afar lixdan gobol oo kamid ah gobolada dalka turkiga kuwaasi oo lagu bartilmaameysanayay dadka haysta hubka sharci darada ah kadib markii lagu eedeeyey weerarka ismidaaminta ee ka dhacay magaalada ankara dhowaan p k k oo iyagu markaa kurdiyiinta ah ururo argagixisan uu aqoonsan yahay turkiga yerlakea ayaa sheegay in markaa sagaal ruux loo xiray in markaa ay haysteen hub sharci darro ah iyada oo markaa la sheegay in la kala saari doono oo la geyn doono maxkamadda xubnaha lagu helo inay xiriir la leeyihiin p k k oo urur argagixiso turkiga turkigu aqoonsan yahay wakaalada wararka ee ku hadashay afka dowlada turkiga ee anadol agence ayaa iyada waxay sheegtay in lix iyo waa lixdan ruux awal la geeyay markaa hay-adaha garsoorka balse ay haatan sagaashan xubnood gaareen xubnaha looga shakiisan yahay inay markaa xiriirla leeyihiin ururka ama kooxaha p k k loo yaqaano oo kamid mid ah ciidamada amniga ee wadanka turkiga ayaa la sheegay inay ka qayb qaateen howlgalkan lagu soo qabtay ilaa kun kamid mid a ah hubka sharci darada ah ee lagu haystay wadanka turkiga hubka oo aanu markaa ka diiwaan geshaneen xukuumaddana aan markaa diiwaanka ugu jirin dhammaan way socon doonaan howlgaladan si loo xaqiijiyo badqabka iyo nabadda dalka turkiga taa ayaa muhiim noo ah waynu ka shaqeyn doonaa ayuu yiri wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee wadanka turkiga cali oo isagu howlgalka kadib warbaahinta la hadlay ugu dambeyntiina haddii aynu eegno dadka ugu dhaqaalaha badan dunida listigooda marka la eego waxaa ugu badan ayaa leeyahay dadka u dhashay dalka mareykanka tobanka qof ee haatan dunida ugu lacagta badan sagaal ka mid ah waxay u dhasheen wadanka mareykanka waxaa ugu horeeya elon musk oo isagu markaa maalqabeen mareykanka udhashaa kaasi oo hantiisa lagu qiyaasay bilyan oo doolarka mareykanka waxaa ku jira jeff bezos oo isagana lagu qiyaasay hantidiisa bilyan bill gates oo dhaqaalihiisana lagu qiyaasay bilyan warren buffet oo isna hantidiisa lagu qiyaasay milyan larry ellison waa isna milyan mareykan u dhashay larry bage isaguna hantidiisa waxaa lagu qiyaasay bilyan oo doolarka mareykanka sergey brain isna waxaa lagu qiyaasay hantidiisa bilyan steve balmer isna waxaa lagu qiyaasay dhaqaalihiisa bilyan halka mark zuckerberg oo isagu ah milkiilaha aaladaha baraha bulshada ee meta loo yaqaana facebook isna lagu qiyaasay hantidiisa bilyan hal ruux ayaa ku jira keliya u dhashay dalka faransiiska oo maalqabeen ah kaana waa bernard arnault waxaa hantiisa lagu qiyaasay boqol koob iyo lixdan bilyan oo doolarka mareykanka waa ninka ku xiga elon mask oo isagu kaalinta koowaad ku jira markana dhegeystayaal waxaad ku soo xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay xafaayadda konfi beydi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshaddaisbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay buri biyaa loo kala baxay sababtoo ah dadku wuxuu u qaybsamay laba gurub hayay meediya bidi uba waxgee laysku qaybiyey anugu hadda qaybta ah idaangi midoole inshalbahey wakaa cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabkaas ma maqasheen warwarka waa ku soo boodeene haddaad maqli jirteen dadkaan seem watsap gurub ay ku jiraan maanta dalka waxaa ka jira laba seem watsap gurub waxayna kala yihiin shabaabka dagaalamaya iyo kuwa dagaalka ka soo horjeeda sam watsab grub ay ku jiraan ciidanka xoogga dalka iyo macawiisleyda sam watsab grub ay ku jiraan dadka dagaalka afka ku taageeraya iyo kuwa furinta tegey sam watsab grub ay ku jiraan afhayeennada shabaab ee mar kasta beenta sheega iyo kuwa dagaalka ka soo horjeeda facebookyada wax ku soo qora sam watsab grub ay ku jiraan dadka musuqmaasuqa sameeya iyo kuwa ku taageersan sam watsab grub ay ku jiraan beelaha la isku diraya hadda ee inta iskudirka ka aqbalaan islaynaya iyo shabaabka dagaalamaya sam whatsapp gruubay ku jiraan marka nin walbaa maanta gruubka uu ku jiro ha iska hubiyo war cabdikuusow qofkii jaahilka ahay hadduu jaahilkiisii iska sii ahaado qofkii wax ogayna uu aamusow shib yidhaahdo goormuu xaqu cadaanaya war maanta qof adduunka jooga oo jahli qiil ka dhigan kara ma jiro dagaalgelinta dhallinyarada iyo ciidamada xoogga kalamaan lafdhabar bay ka tahay hawsha soconaye furintana rag baa naga jiriyo boobayaal culuse haddii aanu turkigu oday ka noqoneedta waa holofe nimankii jannada sheegi jiray waa kuwa hore bal ninkii la noolaan karaa haysa siinaba eh horshadkii joogsadiyo jaliil baa mahadale maxaa la jeclaa jabka war soomaalida waxaan odhan lahaa ambadi iyo carruur iimaan lo'oon ilaahay aqoon u afduubaney itaalkaagii me war kalemaanay waxaa garoonka laga soo dejiyey war ma haysaane sufyaan shiikh axmed taakeeye oo waayihii dambe faafinayey afkaaro xagjirnimo ah oo liddi ku ah nabadda xasiloonida iyo dowladnimada soomaaliya sidoo kale na taageerayey khawaarijta sufyaanoo deganaa magaalada nairobi ee dalka kenya ayay hay-addanise ka soo dejisay magaalada muqdisho waxaana nabad sugiddu sheegtay in dadka khawaarijta si muuqda iyo si qarsoonba ku taageera dal iyo dibad meesha ay joogaan laga soo qabanayo marka xaaladu waxay maraysaa jid jahadiidka jabay maxaan la jeclaa jabka guursaday calanka soomaaliya oo afar iyo labaatanka saacaayi jira wuxuu naba heeyiri waa calaamad shayddaan mugaberiga haddiiba in la soo qabta la soo xiray waa kaa cadowgii jabe maxaa la jeclaa jabka wartaaka iyo wixii la mida haddii la soo qabanayo dawlad baynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magacdaray xasan hadda ka hor waxa uu yidhi eh. haddii aniga lay xiro eh. in adeerkay gaal ahaa ay soo daynaya warboana waxaan maqli jiray eh. sootayskaalo halhal baa loo soo hoobanahayaa warnamiyow duurgadaalis downa geetaawiyaasalaari laangiyadow dugsidaw dowladananahi dareemanaado jid iyo jahadiidka jabay maxaan la jeclaa jabka waar wallaweynay taakaya xaasaskiisii badnaa ma la weydaariyey war anna wadaaddadan waxaan ka maqli jiray shibran bishibrina nimanka mataakataakaa loo soo qabanayaa meel kastoy galaan baarlamaane war ma haysaane gobolka midug bay wararka ku dagaalamaya khilaafkoodu wuxuu ka bilowdaan layidhi nin gaalka cali lagu qabtay oo khawaarijta ka tirsanaayo beelaha mid kamida sheegtay kadibna rag kale sii sheegay oo beelaha mid ka mida ka tirsan soo qabashadoodii bay fidnadu ka dhalataana layidhi marka ehelka dariska oo isdilaya waxaan kula talin lahaa dagaal banaan maanta midka al-shabaabaa ah ka jira aakhira iyo adduunna kaasaa faa'iida leh tan sokeeyaha dhex marana waxaan cayr iyo cadaab ahayn laga faa'iidi maayo horaana soomaaliya ugu soo daasho waxba kuma dhimana war mahmahmayiibaa jirta intee waxaa la yidhi eh. haddaad aragto gabsas iyo mas isdilaya eh. gariiraa geedka u saaran marka beerahan soomaaliyeed ee isdilaya eh. dagaal waa ka soo daaleenoo dani uguma jirtee dad kalaa ka dambeeya fidnada war waxaan maqli jiray abwaanguur oo dhahaya wiilashan isdilaye dilayaashu dilaane ma kuwaasuu ka hadlaye mawaiskudiloka dhex qaraaba miyaad maqal waariyaa tan oo kala arkay war kalemaanay war ma haysiin bu'aala xalaa lagu dheelmadayaa la yidhi cirkana looga soo dhacay weliba hal meel looguma simine saddex rumood oo mid xero tababare ahayd midna ahayd xaruntii maamulka iyo saldhig ay ku shirayeenoo buundada bu'aala u dhow intaba dhulka lala simay meydadkii dhaawacyadana waa la kala garan waayaa layidhi maadaama wejigii iskaga ekaayeen war intaasoo dhanba waxaa ka daranaa la yidhi iyagiyaa dhexdooda kala shakiyo isxirxiraya maanta waxayna leeyihiin nimankaanna soo shiishay cidda soo hogaamisaa la rabaa oo ka dambaysay hadda caana jiilaal waxaa la yidhi cambaxaan u filay waar khawaarijta hirshabeeliya galmudug toogta godad bay galaan waa tan la yidhi kuwa bu'aale maxaa guryaha dejiyey bow gobolka iyaga xukuma warjeebada shabaab waa jiraan madax ku joogtaa miyaan laydan odhan war laftaadu miyaadan maqal waka cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabka war kalemaanay warmaysiine qarxii turkiga ka dhacay oo labadii qof oo fulisa midna isqarxiye midna la toogtay dowladda turkigu waxay u soo xidheen sagaal boqoloo qof dhammaantoodna waa la baarayaa la yidhi marka annaga kii isqarxinaya haddii laga hortago wax kale ma sii baarnay see wax u jiraan baah ubowka isqaxinaya ma sagaal boqol baa la socota war waxaa layidhi turkiga dadka qaraxa ka geystay saddex boqoloo kilomitir baa socday dhaqdhaqaaqooda iyo hadba tilaabtay qaadayaan magaaladana waxay ku soo galeenaa layidhi baabuur nin dhakhtar oo ay dileen ay ka soo dhaceen marka iyagoo la og yahay meel kastoy soo marayaan oo diyaar loo yahay beledka soo galeen baa layidhi marka ma taasaan ahayn in cid kasto fiirisay cid kasto wax ka iibisay cid kasto baasta siisay cid kasto ay waceen cid kasto shaah ka gateen miyaanay ahayn in la baaro war nimanka dhakhtarka soo dilay kadibna naftooda dilay oo rabay dadka kale inay sii dilaan filinka ay jilayeen waa nooce war jilayaashaas iyagoo badan bay inoo joogaane filinkoodana horor baa leedaha malaahurdaad ka soo kacdaye wakaa cadowgii jabe maxaa la jelaa jabka aryaadaha khawaariijta xaad ula jabeen kuwii soo jiri jira wadajeeba hadday jabeen kuwii soo jiri jira war kalemaana war mahaysaana waxaa la yidhi laba ninbaa hadda kahor waxay isku feeroonay isku garaaceen gabadha layla layidha aniga ii jeceshahay aniga ii jeceshahay markii si loo kala celiyo oo loo kala maareeyo la garan waayo lagu rafaaday ayaa gartoodii si dhab ah loo galay kadibna waxaa la yidhi gabadhii baa loo tegayaa oo idinkala saaraysa bal ninka labadiinna ay jeceshahay kii ay u markhaati furtaana gartu u dhacaysaa kadibna layla markii loo tegoo nimanka wejiyadeeda la tusay waxay tihi weli weligay midkoodna ma arag filinna kama daawan foolbishareediolmogdigadaamifirgaahayna waar ma sagxadday dirsay war hadda gabar aan jeclay ninka yidhi waa jeceshay nin kale kula dirday kaasaa dembiilaa hortan wuxuu ugu feeraa kiya jeclahay maaqarsada wixiisa war waraf iyo shimbiro war iskuma hayaan warwarka ma sugtiina waa falantiina waxaa laydin yidhi gabadhu midkoodna nimanka ma aysan aqoone ah. waxaan ula jeedaao taa ka sii daran nimanka shabaab la yidhaa diinta ay darteed noo laynayaan maalin walba noogu dilayaan iyaga iyo diintu warba iskuma hayaanoo aqoon xitaa iskuma leh aryaadhaha samigae cabdullana waxa uu yidhi hw nindhilqeegoogooshuu dhex yaal waa dhaaftaay hurdaa dhedhenkeed nindhilqeegoogooshuu dhex yaal waa dhaaftaay hurdo dhedhenkeed war cabdulow shabaabkii midugaan ka soo raxdaynay meel cidla aadi maayaan ha laysku badnaado war shabaabka gobollada laga soo didsho garanwaaga dhabtaaood maqasheenba waa isaga ha layska fiirsho weynta garka xirteen bay wada qayilahayaan baa la yidhi waaryaarehen aaminta aaminta naftoorad bay kugu aaminta maydan maqal warina godeen hadda kahor wuxuu yidhi fallaartan cirka u ganay nin walba u filo marka shabaabka carrada laga soo firdhiyey nin walba ha iska fiiriyo waa sidaasoo kale war kalamaanay war mahaydanamadawiine lafta gareen shalaytii baydhowlah kadhoayay hayda salaliyaable weliba ulhayga kiidanow hadhoaaw ee ulhayga kiidanow hadhoaaw yallahaayen uu siina jirjirkaajiyey walibaeray dhulku koonfur galbeed hagta hureeye war ma fiiru ku xoraynaya mase waa layskala gudbay waraanal walmooshiidi fiiri iyowshileediwaqmaykufuugsaoo dhagansay warka geeghe dhuusamareeba digkaari wujigi la maadnatii la eraaya ahyti madawiinag waliba seeday baydhowa ee madawiinow haniidaaytii ila eraayoonay daawu kale lay weedadama gorada waana waaryaara wallaweynay madaxweyne muuse marna maanu dhuusamareeb imanayn ma lafta galeen baa aqoonsaday war cumar cabdiriij laba jeeru raiisul wasaaraha soomaaliya noqday niyo warwar ma haysaane niman hadda ka hor nin carab oo lunsana wuxuu tegey caliyaalo war ma khawaariijtuu ka madoon baa la soo caariday war ma macdan buu baadhay war intaasba ma ahana ninka ninkii oo rafaadsanoo oomana wuxuu caliyaalo ugu yimid nin oday ah wuxuuna ku yidhi hal indaka shayun min almaa adeer wax bi aha ii sheeg laakiin ninkii odaga ahaay oo afkiisa garan waaya wuxuu ugu jawaabay gabay wuxuuna yidhi cindak iyo calayg laguma oga ceelkan caliyaalo calaa maa taquul waa wixii caynkan ku galay marka khawaarijta galootiga ah is garan weynay calaa maa taquulkooda ha kula laabteen meeshay ka yimideen war madaxweyne xasan sheekh hadda ka hor wuxuu yidhi dhulkan subayr iyo cabdalla iyo mansuur iyo xamdaan ma leh ee jaamac iyo geelle iyo abshiraa leh eedinandan kutabireed war abtidoon iyo faarax iyo dhiblaawo xaggeed ku ilowde war dhuxul iyo qawdhan xaggee ku ilaaweyn war hurraya sugule xaggee ku ilowde war dhammaanta ururka ayagaa laho madaxweynuhu yidhi waka kaa jabeen maxaa jeclaa jabka xubintii kalmaan aad maqlayseen gudahaan waan intaa dhegeystayaal barnaamijkii kulanka oad kala socoteen k n n gabagabada barnamijka waxaan kaga tegayaa heesuu ku luqeeya fanaanka cabdinaasir macalin allaau raxmade heystii dawadii nafteyda intaan barnaamijka labida ku kulmi doona nabadgelyo iidaankaaga daaba dhacay inadii dariisha ahaa dawdii naaftayday daadka taan ka doortaay dawadii naaftayday daadka taan ka doortaay sow inaan ku daawaado daaldheerugama ugama kayn dumar haygu noqonin siidaan kaaga daba dhacay inadii dariisha wanka dambiya udur waxaan idhaahdaa wanka dambiya udur waxaan idhaahdaa beli lama amaan dahbweeye gabaadweye wanka dambiya udur waxaan idhaahdaa manka dambiyaw duur waxaan idhaahdaa duli lama ammaan dahweeye gabaadhwe malagii kuu dilay iyo sidaan ahay dabayla malagii kuu dilay iyo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaadidiinday hadalkee malagii ku dilayiyo sidaan ahay dabayla malagii ku dilayiyo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaadidiiday hadalkee ilaahay saartaayo keligaad kaysa inaadahay saartaayo keligaad kaysa waxdamacdimaan yaa laygu kaa diray caashaqii diilay alladaa weeye sow kuguma soo daago wanka dambeeya u door waxaan idhaahdaa wanka dambeeya u door waxaan idhaahdaa weli lama amaahan dhahweeye gabaadhuye uduur waxaan idhaahdaa weli lama maaha dahweeye gabaadhwe malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla ka kala dhantaalaad idiiday hadalkee